ku dhowaada barnaamijka ciyaaraha duurka yanan ماشي في سيستم غير كوال شوكي dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan taariikhda waa sabti weeyaan waana toddobadaha bisha koowaad sannada labaatan saddex iyo labaatan barnaamijka ciyaaraha duur ka yeenan dhegeystayaal waxaa ku dhegeysan doontaan hadduu abeednimo ciyaarihii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta manchester united weliba kooxda kubadda cagta everton manchester oo weli la celinayahay oo guushii muhiimkaah ay ka gaareen kooxda kubadda cagta everton toddoba kulan oo xiriiraya iminkan kooxda kubadda cagta man united ay badinayaan sanadkan manchester united waxay doonayaan inay koob ku guuleystaan maadaama ay ugu dambeysay labada kun toddobiy tobankii xilligaasina ay yurub liiga ku guulaysteen tan iyo waaga ma ku guulaysan wax koob ah marka sanadkan waxay doonayaan horyaalka meel fiican ay ka gaaraan xataa horyaalka haddii ay ku guulaysan karayaan waa marka manchester united sanadkan aad aad u khatar badan taha weli taageeryaasha manchester united waxay aad iyo aad ula dhacsan yihiin ciyaaryahanka la yihahdo rashford oo xil ciyaareedkan aad iyo aad u khatar badan waxaynu eegi doonaa caawa kooxda kubadda cagta liverpool oo ay ciyaari doontaa efacab ay ciyaari doontaa taageeryaasha kooxda kubadda cagta liverpool caawa waxay daawan doonaan ciyaaryahanka la yidhaahdo ee godi gegbo oo ay markaa dhawaan soo qaateen macalinka koxda kubadda cagta liverpool waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahankaasi uu diyaari u yahay in inuu caawa kulanka uu ciyaaro sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulmada kale jiraha laliigaha waxaa wada ciyaaraya koxda kubadda cagta real madrid weliba koxda kubadda cagta federyaal caawa lixda maqrinimo qadar shan iyo toban daqiiqa waa kulan xiise badan weeyaan iyadoona koxda kubadda cagta real madrid ay maanka ku hayso in horyaalka laliigaha ay gacanta ku dhigto haddii kulankaasi ay badiyaan waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta yuventus caawa sideedda habeenimo ay wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta udinese oo horyaalka talyaaniga yuventus aad iyaad u khatar badantah xilli ciyaareedkan inter milan caawana tobanka habeenimo qadar afartan iyo shan daqiiqa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta monza kulmada jira weeyaan suuqa kalibsiga ayaana ka marnayn weli kooxda kubadda cagta chelsea weliba kooxda kubadda cagta arsenal waxay isku hayaan ciyaaryahaanka la yihahdo maqaelo waa ciyaaryahaan aad u khatar badan sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta chelsea weli waxay ku dhowdaa qaadashada ciyaaryahanka tirado enzo fernandes inkastoo enzo fernandes kooxda kubadda cagta benfica weli markaa heshiis aan la gaarin laakiin chelsea waxay doonayaan milyan inay farta ka saaraan kooxda kubadda cagta benfica kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurkeena Show key. saaxiibayaal haddiianu ku bilaabnana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waayadan laga yaaban yahay iyadoona kooxda kubadda cagta manchester united hadda todoba kulan ay markaa guul gaarayaan manchester united oo markaa dabcan xilli ciyaareedkan bilowgiisii kaalinta ama kaalmaha ugu dambeeya horyaalka premier league ay ku jirtay lana saadaalinaya manchester united xaaladan in xataa toofoorka aysan kusoo geli karin ayaa hadda laga yaaban yahay oo manchester united guulaha ay gaarayaan ayaaba ah kuwa aada u khatar badan manchester united na waxay bilaabay in sanadkan xataa ay ku guuleysan karaan horyaalka bermaliga oo labada kun saddex iyo xilliga ugu dambeysay manchester everton ay garaaceen barmus ay garaaceen wolfis ay garaaceen natan forest ay garaaceen sidoo kale kooxda kubadda cagta fulham ayay garaaceen oo aston villa ayaa ugu dambeysay in kooxda kubadda cagta manchester united markaa eh, dabcan guuldaro kasoo gaarta waxayna ahayd lixdii novembar bishii hore markaas iyo kooxda kubadda cagta aston villa saddex gool iyo hal kaga badisay mooyaane kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan aad aad u khatar badantay xataa xilli ciyaareedkan gurigooda kooda kubadda cagta manchester united markii ay joogaan keliya hal kulan ayaa lagu garaacay oo hal kulan ay barbadhac galeen waxayna xilli ciyaareedkan gurigooda ay ku badiyeen lix jeer oo markaa dabcan markii la eego marka manchester united xalay waxaana way garaaceen kooxda kubadda cagta everton oo wareega waa wareega soddon labadii u gudbeen wareega lixdan afaraad ayay markaa dabcan wada ciyaarayay markaynu eegno saddex gool iyo hal ayaa lagu ciqaabay kooxda kubadda cagta everton macalin frank lambard waxaa la saadaalinayaa saacadaha soo socda in gebi ahaanba shaqada laga ceelin doono maadaama frank lambard markaynu eegno xil ciyaareedkan kooxda everton ay aad aad u leedato marka waxaa leeyahay weroney ayaa diyaar u ah in booska frank lambard ee lagu bedelo marka frank lambard waxaa leeyahay tababaraha ee iminkanba aad loo hadalhayo ee gebi ahaanba laga ceelin doono koox kubadda cagta everton weeyaan marka eh, manchester unitedna gool kuwadda waxa u bilaabay ninka lahahda antony braziliankan ayaa muddoonkii ugu dambeysayba xaalad daran haystay inkastoo markaa muddoonkii ugu dambeeyeyba isku day cajiiba uu sameeyey laakiin xalay ayay u suurtagashay in gool uu ka dhaliyo kooxda kubadda cagta everton afar daqiiq ciyaarta markii mareysayba hogaanka kooxda kubadda cagta manchester united ayaa qabatay kadibna ciyaaryahanka lahahda godi ayaa bareejeeyey afar iyo toban markii mareysay isla godi ayaa gool iska dhaliyay kadibna sagaashan iyo toddoba daqiiq markii mareysay ciyaaryahanka lahahdo marco rashford ayaa dabcan goolka saddexda ah ee mid kamid ah dhaliyey oo saddex gool iyo hal ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta manchester united wareega sidedhamaadka ayay ka joogan karow kaabka wareega soddon labaad ayay hadda gaareen wareega fa kaabka marka sanadkan manchester efa kaab ha noqdo ama ama kaarin eh, kaabka koobka la yidhaahdo ama liikaabka ha noqdo ama horyaalka ama yurub liigaha mid un ay doonayaan in markaasi ay koobka ay ku guuleystaan ama ay qaadaan haddaba taageeryaasha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa aad iyo aad ula dhacsan ciyaaryahaanka laado rush oo xil ciyaareedkan aad u cadareynaya afar iyo labaatan kulan oo xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta manchester united uu ciyaaray saddex toban gool ayuu dhaliyey shan kaleetana waa uu caawiyey horyaalka brmeliga markaynu eegno todoba gool ayuu dhaliyay xil ciyaareedkan saddex goolna ayuu caawiyey xil ciyaareedkii hore markaynu eegno labada kun soddon labo kulan oo xil ciyaareedkaasi soo ciyaaray keliya waxa uu dhaliyay shan gool laba kaleba u caawiyay laakiin xilli ciyaareedkan durba saddex iyo toban gool ayuu sii maraya weliba shan gool u caawina marka rashford waxa uu doonayaa inuu markaa manchester united kalsoonidii ku qabtay inuu soo celiyo oo haddaba taageerasha kooxda kubadda cagta manchester united waxay bilaabeen durba magaca rashford inay ku heysaan oo ay markaa jaceylka ay u qabeen jaceylka ay u qabeen ama ay u qabaan marka ay sii weynaaday markii aynu egno sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta manchester united markaynu eegno shaaxday kusoo galeen yaaba cajiib ahaa oo macalin ten ma doonayo ama ciyaarahan oo kaleeto efa kaabka xataa inuu soo safo ciyaartu dayara xalay wuxuu kusoo galay shaax cajiiba ah, digebalhaya show iyo fran dilot iyo wiliam malaysia ericson casamiro iyo wiliam fernandes labada garab anton iyo rash halka weerarka lambar sagaalka uu ahaa ninka la yihahdo anton martial inkastoo anton martial uusan gool dhalin laakiin xalay fursada cajiib ah ayuu markaasi eh, dabcan uu sameeyey rash xalay goolayuu dhaliyey waana uu caawiyey marka koox kubadda cagta manchester united aad ayay u khatar badan tahay manchester united weli suuqa kilibsiga ay ku jiraan weli waxay doonayaan ciyaartoo kale inay soo qaataan markii aynu eegno ciyaaryahaanka ee eh, golhayaha ah ee lagu magacaabo batland ayay dhammaystirteen oo xil ciyaareedkan ay markaa qaadan karayaan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta manchester united waxay doonayaan ninka waryahaanka ah ee lagu magacaabo kulamweni oo xilli ciyaareedkan koobka adduunka markaa aada ku khatarta badnaa sidoo kale xataa waxay doonayaan ciyaaryahanka lahahda asensio oo ay soo qaadan karayaan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee manchester united weli waxa ay doonayaan in waryahaan ay soo qaataan haddaba wararka waxay sheegayaan in jow falix markaa iminkanba ay soo qaadan karayaan laakiin manchester united tobabarhooda ayaa waxa uu yidhi runaaantii maadaama aynu soo qaadanay golhay laakiin hadda waxaynu markaa eh, doorka ah aynu saari doona ayuu yidhi in aynu weeryahaan aynu soo qaadano manchester united dhowr weeryahaan ay u baahan yihiin inay markaas soo qaataan marka waxaa leeyahy xataa ciyaaryahaanka layihahdo vesent abubakar oo marka alnasar u ciyaara ayaa ka mid ah waryahaanada ay doondoonayaan kooxda kubadda cagta manchester united inay markaas soo qaadan karayaan eh, marka waxaa leeyahay manchester united weli suuqa kilibsiga ay ku jirtaa oo waryahaano ayay doonayaan inay markaas soo qaataan ay gacanta ku dhigaan manchester unitedna hal ciyaareedkan aadeed u khatar badan tahay oo markaynu eegno kulmada horyaalka waxay ku jiraan kaalinta afaraad ee horyaalka premier leaga waxaana sidoo kaleeto keliya kaalin saddexaad ee marka ay yihiin kuwo isku mida ah ama isku dhibca oo naadiga kaalin saddexaad ku jirta waa kooxda kubadda cagta newcastle weeyaan waxayna ku jirtaa kaalin saddexaad soddon shan dhibcood ay leedahay halka manchester united ay leedahay soddon shan dhibcood marka kaalin saddexaad iyo kaalinta afaraad waa isku mid weeyaan xataa naadiga ku jirta kaalinta labaad waa manchester eh, united weyaan waa manchester weyaan oo kaalinta labaad ku jirta waxay u udhexeeya afar dhibcood marka kulanka soo socda kooxda kubadda cagta manchester united weli kooxda kubadda cagta mancity ayaa wada ciyaari doona hadii manchester united badiso hal dhibcood ayay u jirsan doontaa kaalinta labaad ee horyaalka brmeliga eh, kooxda kubadda cagta arsenal kulanka soo socda waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sporis marka kadib sporis markii eh, arsenal ay la ciyaarta kadib arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta manchester united marka kulan adag ayaa aynu daawan doonaa marka manchester unitedna aad iyaad ay u khatar badan tahay ciyaareedkan sidoo kale tababarahan ayaa laleeyahay shan labaatanka wala ugu dambeeyay manchester united leeliyo waa tababarihii ugu ficnaa taariikhda ama ka ficnaaba xataa yordan clob sidoo kale tababaraha eh, pep oo mancity ah iyo weliba tababarayaal badan shan iyo kulan ugu dambeeyay manchester united ulaylay ninkan waxaa laleeyahay boqol kiiba toddobaatan shan ayuu yahay nin aadad u fiican marka macalin ku cusub horyaalka bermeliga in guulihiisii sidaan oo sii noqdo waxaa laleeyahy macalinkan waa macalinkii koob u qaadi lahaa ama macalinkii horyaalka u qaadi lahaa mustaqbalka macalinkii eh, dabcan manchester united kusoo celin lahaa sumcaddii horyaalka bermeliga ah ay ku lahayd tu as le niveau. waayahay dhegeystayaal markaan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool ayaa caawada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta wolfis liverpool waxaa la daranayaa haysata koobka f a kaabka ayay doonayaan in markaa meel fiican ay ka gaaraan iyadoona aynu ognaan kooxda kubadda cagta liverpool koobka ee lagu magacaabo liikaabka kooxda kubadda cagta mancity ayaa ka reebtay keliya waxaa hadda e liverpool ay doonayaan in meel fiican ay ka gaaraan f kaabka haddii horyaalka ay kugu guuleysan karaan iyo weliba jaamisliga marka caawa kow iyo tobanka habeenimo ayay wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee wolfis weliba kooxda kubadda cagta ee liverpool liverpool way ka adagtaa koxda kubadda cagta wolfis kulmadii ugu dambeysay way ka badinayeen xataa shantii kun ugu dambeysay guulay ka gaarayeen kooxda kubadda cagta wolfis soalaano kale kulankii ugu dambeeyay saddex gool iyo hal ay kaga badiyeen mar hal iyo eber mar hal iyo eber mar afar iyo eber marna laba iyo hal marka shantii kul ugu dambeysay ilaa lixdii kul ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool guulo muhiima ah ay ka gaarayeen markaynu eegno kooxda kubadda cagta wolfis iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool weli xidigaha muhiimka ay ka maqnaan karayaan sida ninka layihahdo miller captain hendow firmino diojota dias iyo weliba xataa virgil vandaj ayaa leeyahay waa maqnaan karaya ilaa iyo hal bil marka afar toddobaad ayuu maqnaan karayaa marka bisha februaayo ayuu soo laaban karaya leeyahay halka kooxda kubadda cagta wolfisna dabcan ay yihiin kuwa aada u khatar badan oo shantii kulagu dambeysay hal mar keliya ayaa laga badiyey iyadoona ee saddex ka mid ah ay guul gaareen halka midna barbardhac ayay galeen marka wolfisna aanu arki doona caawa haddii markaasi dabcan ay ku guul ama guul ka gaari doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool liverpool caawa waxay doonayaan in markaasi ay ciyaarsiiyaan ciyaaryahonkooda cusub ninka layihahda godi gagbo godi gagbo ayaa xil ciyaareedkan ama bishaan aynu kuguda jirno january kusoo biray kooxda kubadda cagta liverpool waana xidiga ugu horeeyey ee liverpool xil ciyaareedkan bishan soo qaateen inkastoo liverpool weli xidigo muhiim u baahan yihiin sida ciyaaryahanka layhahda kaseda oo ciyaaro ka xukubadda cagta brighton sida ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ee u ciyaaro ka xukubadda cagta ferentina oo xulka morocco kasoo jeeda amrebad sidoo kaleeto ciyaaryahaan ayaa jira oo isla walfis u ciyaara ayaa kamid ah xidigaha ay doondoonayaan xataa unehi oo markaa aada u khatar badan ayay ayaa la saadaalinaya liverpool inay soo qaadan karayaan haddii markaasi xidigaha ay iminkanba doonayaan haddii ay markaa waayaan weyaan marka liverpool laakiin xataa waxay ku jirtaa tartanka loogu jiro ninka layihahdo jodi bellingham jodi bellingham mustaqbalka laba kooxood ayuu ku beeri karayaa waa real madrid oo iminkan uga cadcad iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool oo isagana jeclaanayo mustaqbalka haddii koox ku beeraya inuu ku beero marka caawa marka taageerayaasha waxay daawan doonaan ninka layihahdo godi gegbo tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool waxa uu ka hadlay xaalada goodhi gagba wuxuu leeyahay caawa goodi waa diyaar weeyaan wuuna ciyaari doonaa xataa safkooda ayaa lagu soo bilaabi doonaa waxaan la dhacsanaya u leeyahay goodhi gagbo sida uu yahay goodi waa nin aada u khatar badan waa markaasi dabcan xil ciyaareedkan toban gool ka badan dhaliyey sidoo kaleetana toban gool ka badan caawiyey goodhi taageerayaasha liverpool waxay doonayaan caawa in markaasi ay daawadaan iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool xaalad aad aad u daran haysato oo dabcan xidigu muhiima ay ka dhaawacan yihiin iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool keliya markaasi iskuwaadka ay haystaan uu yahay skuwaad markaa ku filneen tusaalahaan kale saalax iyo darwin nunes iyo ninka layihahdo fabino iyo ninka layidhaahdo alexander arnold iyo alison ayaa ka ah kuwa markaasi xil ciyaareedkan ee aadka u khatarta badan oo xil ciyaareedkan waqtiyada ugu badan ciyaareen ama daqiiqada ugu badan inta kale jambalin oo kale dhaawac u ahaa tiaga silfa oo kale tiaga alkantare weyaan dhaawac u ahaa fabino xataa dhaawac u ahaa inkasta oo soo laabtay kanote oo qudhiisa xataa xilli ciyaareedkan dhaawacmay virgil vandaj oo afar bil ama saddex isbuuc ilaa afar isbuuc maqnaanaya iyo weliba ah ninka layihahdo robinson xataa dhaawac ahaa marka liverpool xaalad daran ayaa haysatay xataa nebeketo mudoonkii ugu dambeysay dhaawaca iyo kuwa kale iska daaba hadambaqanba sida darwinones iyo los diasi marka liverpool xaalada sanadkan haysata boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sideetan waxaa laleeyahay dhaawacyo ayaa haysta marka wanu arki doonaa haddii liverpool markii eh, xidigahaasi usoo laabtaan waxa ay sameyn doonaan hadda waxay ku jiraan kaalinta lixaad ee horeelka bermeliga waxa ay markaasi dabcan ay badiyeen xilli ciyaareedkan sideed ka mid ah toddobiiy toban kulan oo horeelka bermeliga ay ciyaareen afar barbardhac ay galeen xilli ciyaareedkan shan guuddaro ayaana duusha loo saariyay marka xil ciyaareedkan sideed iyo toban kulan ama todobiyo toban kulan iyadoo la marayo haddana kooxda kubadda cagta liverpool shan guuldaro dusha loo saariyay waa xilli ciyaareed aad aad u liitaan weyaan iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan gurigooda markay ku ciyaarayaan sagaal kulan ayay ciyaareen lix goolay ama lix kulan ayay badiyeen labo barbardhacay galeen hal guuldaro ayaa dusha loo saariyey saddex labaatan markaynu eegno gool ay dhaliyeen halkaa sagaal eh, gool laga dhali markii ay gurigooda ku ciyaarayeen laakiin aweega ayay ku dhiban yihiin kooxda kubadda cagta liverpool markaynu eegno kulmada aweeg markaynu eegno liverpool sideed kulan xilli ciyaareedkan brmeliga keliya laba kulan ayay guuleysteen laba kulan barbadhac afar guuldaro kow iyo toban gool ay ku dhaliyeen saddex toban gool ayaa loogala dhaliyay banaanka markii ay ku ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool marka liverpool kulmada horyaalka brmeligana Eh, waxaa kusoo wajahaan kulamo aad iyo aad u khatar badan markii ayla ciyaaraan kooxda kubadda cagta wolfis caawa koo iyo tobanka habeenimo kadib waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta brighton afar iyo january kadib chelsea ay la ciyaari doonaan kow iyo january kadibna isla wolfis ay la ciyaari doonaan kadib everton kadib newcastle kadib kooxda kubadda cagta real madrid ayay james leaga wareega lix iyo wada ciyaari doonaa marka liverpool laakiin waxay ku jirtaa suuqa kaliibsiga weli waxay doonayaan xidigo markaa muhiima ah inay soo qaataan waayahay markan horyaalada kale aynu eegi doonaaye horyaalka hadaliyaha waxaa jira kulamo aad yadda xiso badan kooxda kubada cagta real madrid ayaa la ciyaari doonta caawa lixda maqrinimo qadar ah ee shan iyo toban daqiiqa marengeyska ayaa doonaya in guulahooda ay sii wataan oo ay kooxda kubadda cagta ah ee barcelona ay ka saramaraan inkastoo hadday isku dhibcen real madrid ayaana dooneysa caawa marka inay guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta valerial haddaba kooxda kubadda cagta valerial shantii kun lagu dambeysay ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee marangeyska guulma aysan ka gaarin labadii kun ugu dambeysay barbadhac ayay galeen halka ama saddexdii kun ugu dambeysay valerial iyo weliba real madrid ay wada ciyaareen saddex ka mid a ah barbadhac ayaa la galay laba ka mid a ah kooxda kubadda cagta marangeyska ayaa guul ama guul ka gaartay mar laba iyo hal marna laba iyo hal marka waynu arki doonaa caawana haddii marka eh, kooxda kubadda cagta real madrid ay guulaha sii wadan doonto real madrid xilli ciyaareedkan waa kooxda ugu qatarta badan markii la eego horyaalka hadaliigaha sidoo kale barcelona isku dhibc yihiin barcelona iyo weliba real madrid real madrid shan iyo toban kulan oo xilli ciyaareedkan ciyaareen labaiyo toban gool ay gaareen laba barbadhac hal guul daro soddoniyo shan gool afartan afar toban gool ayaa laga dheliyey halka barcelona iyagana shan iyo toban kulan oo ciyaareen labaiyo toban guul laba barbadhac hal kulan oo loosa ama guuldar ah oo sidoo kaleetana eh, soddon afar gool lix gool keliya laga dhili marka eh, aad ay u khatar badan yihiin barcelo marka la eego difaacooda keliya shan iyo toban kulan ayaa waxaa laga dheliyay lix gool marka eh, sidoo kale markii ay ku ciyaarayaan xil ciyaareedkan hoomkoodana koox kubadda cagta barcelona waa kooxda ugu khatarta badan markii la eego yurub shanta horyaal tusaalahaan oo kale barcelona labaatan gool ama labaatan dhibcood ayay markaa gurigooda ku shaqaysteen xil ciyaareedkan sideed kulan oo ay ciyaareenna laba marmar ama labo ama lix kulan ayay markaa badiyeen labo barbadhac xil ciyaareedkan guuldaro ma aysan la kulmin oo markii ay joogaan gurigooda ama hoomkooda keliya hal gool ayaa laga dhaliyay markii la eego xil ciyaareedkan sideed kulan oo ay ciyaareen ayaa gurigooda hal gool keliya looga dhaliyay marka barcelona iyo weliba real madridna sanadkan aad yaad ayay isku hayaan oo real madrid ma doonayaan in markaa kulmada soo socda ay kufaan ama markaa hadaba dhibcolomiyaan marka caawa real madrid waxay ku ciyaari karayaan shaxdan oo dabcan eh, ninka la yidhaahdo eh, tubad cartua ayaa laleeyahay kulankan shakiya la gelinaya inkastoo markaa dabcan tababaraha eh, real madrid jaac oo ka qaaday in uu diyaar u yahay in kulankan la ciyaarsiiyo laakiin waxaa leeyahay tubad cartua golahayaa alaba iyo weliba ninka layihahdo anta rodriger sidoo kale mendi iyo weliba ninka layihahdo lucas vasques ayaa ciyaari karaya jomeni locomodrig tony cruz felicia chia tashkili benzema iyo weliba fahri falfardi ayaa markaa lagu soo bilaabi karayaa markii la eego ciyaarta safka koowaad marengeska marka waxay doonayaan in markaa ay guulahooda ay sii wataan kulmada kale jira seere eed haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta yuve ayaa caawl ciyaari doonta kooxda kubadda cagta udinese cajuusta ayaa xil ciyaareedkan aada u khatar badan iyadoona kulmadii ugu dambeeyey ay badinayeen oo horyaalka ah shantii kun ugu dambeysay ay ciyaareen horyaalka waa ay badinayeen kooxda kubadda cagta yuventus hadda waxay ku jiraan kaalinta saddexaad ee horyaalka sare talyaaniga soddon iyo afar dhibcood ay leeyihiin lix iyo toban kulan oo ciyaareen todoba guul toban guul ayay gaareen afar mar ay barbardhac galeen laba guul daro ayaa duusha loo saariyey shan iyo labaatan gool ayay xilli ciyaareedkan dhaliyeen kooxda kubadda cagta yufe keliya toddoba gool ayaa laga dhaliyey marka waxay doonayaan inay sii wataan caawana udinesi ayaa sideed habeenimo ayay u bixi doonaan waxaa aada uga cdareynaya ciyaaryahaanka layidhaahdo milik oo weeryahaanka ah oo sanadkan kooxda kubadda cagta yuventus aadaed u jiidaya ciyaaryahaankan ayaa todobaadkii hore soo afjaray dabcan farkiig uu markaasi ka dheliyey ama uu dheliyeyba oo dabcan markii aynu eegno uu ka dhaliyay kooxda ee lagu magacaabo oo kulankii ugu dambeeyey weyaan kooxda kubadda cagta ee caromonese weyaan uu gool markaa aada qurux badan ka dhaliyey ronaldo ayaa ugu dambeysay kooxda kubadda cagta yuve in markaa gool sidaa oo kaleet wuxuugu dhaliyo marka ciyaaryahaankan milig aad u khatar badan xil ciyaareedkan yuventus seereada saddex toban kulan uu ciyaaray waryahaankan shan gool ayuu dhaliyey markii sideed iyo toban kulan uu ciyaarayna toddoba gool ayuu sii maraya waryahaankan marka caawa marka waxaa lagu soo bilaabi karaya ciyaaryahan kalirado milig sidoo kaleeto waryahanka daada yar ee lagu magacaabo mose kin ayaa lagu soo bilaabi karaya wiilkan waa wiil aad u daayar weyaan waxa uu dhashay sideed iyo labaatanki februaayo labada kun waa labaiyo labaatan sano jir weeyaan xil ciyaareedkana waxa uu ka mid yahay ninka aad ugu khatarta badan markii la eego afar toban kulan uu ciyaaray horyaalka seereada talyaaniga afar gool ayuu sii marsiinaya ama afar gool ayuu sii dhalinaya ciyaaryaanka la costich iyo weliba iyo weliba ninka layihahdo locateli rabiot iyo ciyaaryahaano badan ayaa jira sida ninka layihahdo danilo alexander xataa golahay sasni oo muddooyinka ugu dambeya dhaawac ku maqnaa ee kulanka uu ciyaari doono oo markaa laakiin waxaa maqnaan karaya ninka layihahdo banuji angal demaria guardado sidoo kale pawl bogbo oo asan maqnaanaya xataa dusan falovich ayaa kulankan ka maqnaan karaya oo kulankan ma ciyaari doono maadaama isagana dhaawacu yahay marka kooxda kubadda cagta yuventusna waxay doonayaan inay markaasi guulahooda ay sii wataan kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta odines iyo weliba kooxda kubadda cagta yuventus kooxda kubadda cagta yuventus ayaa laba gooli eber ku garaacday shan iyo tobanka januari sanadka hore labada kun labaiy labaatanka iyadoona kooxda kubadda cagta cajuusta ay aada u qadar badin xil ciyaareedkan caawana tobanka habeenimo qadar afartan iyo shan daqiiqa ah kooxda kubadda cagta inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta mons ayaa wada ciyaaraya ee kooxda kubadda cagta inter milan waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta napoli ayay hal iyo ewer ku garaacday kulankii hore oo napoli waxay ahayd kooxda xilli ciyaareedkan aada u khatar badneed ee horyaalka talyaaniga aan biitin ahaa lowtare martines iyo weliba lukaku iyo weliba makaterian hakan iyo weliba ninka layihahdo barella screener ninka layihahdo danfaras ciyaaryahaano badan ayaa jira sida ninka bastoni dimico iyo weliba golhayo onana ayaa kamid ah ee ciyaartooda caawa markaasi ciyaaraya kooxda kubadda cagta intermilan keli waxaa ka maqnaan karaya ciyaaryahaanka layhahda brzovic oo asagana shaki la gelinayo kubadda cagta inter shantii kun ugu dambeysay oo ciyaareen oo dhammaan tartamada oo idil waxay markaasi barbadhacal kulan iyo barbadhac kale kulamada kale way badiyeen dhanka kaletana horyaalkana shantii kun ugu dambeysay oo ay ciyaareenna keliya hal kulan ayaa guuldaro dusha loo saariyay soddon iyo saddex dhibcood ay leedaha kooxda kubadda cagta inter milan oo lix iyo toban kulan oo ciyaareen koo iyo toban guulayay gaareen shan mar ayaa la garaacay soddon shan gool ayay horyaalka ka dhaliyeen marka inter milanna waxay ka mid tahay kooxaha sanadkan isku deetaha talyaaniga ee ku dagaalamaya napoli oo hogaaminaysa horyaalka afartan kow dhibcood milan oo ku xigta soddon lix dhibcood yuventus oo soddon afar dhibcood inter milan oo kaalinta faqu ah soddon iyo saddex dhibcood xataa lazio oo soddon dhibcood leh xataa roma sideed waa soddon dhibcood weeyaan atlanta sideed labaatan dhibcood udinesi shan labaatan dhibcood waa kala sareynta horyaalka talyaaniga sareeda waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door ka yeeleen markan haddiinu eegnana wararka ugu waaweyn ee suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta chelsia ayaa iminkan waxaa lasoo waranayaa in ay ku dhowdahay in ay arsenaal ka afduubatay waryahanka layihahdo mutriki sida iminkan wararka ay sheegayaan waxaanu ognahay in arsenaal eh, toddobaadkii hore ku dhoweed ciyaaryahanka layihahdo mutriki oo xataa lixdan milyan ay dabcan kooxda kubadda cagta shakta danuski ay farta ka saartay oo ay sheegtay inay diyaar u tahay Eh, sharlot duniskan ay diiday dalabkii labaad oo ay kooxda kubadda cagta arsenal waxaay sheegtay eh, kooxda kubadda cagta shakhtar inay diyaar u tahay haddii ay fasaxayaan ciyaaryahankan ilaa iyo eh, siddeetan milyan ilaa sagaashan milyan ilaa boqol milyan hadda laakiin daayarkan garabka weerarka kooxda kubadda cagta sharlot duniski ayaa iminkanba kala dooranaya kooxaha reer london gaar ahaan sida chelsea iyo arsenal midkooda arsenal ayaa muddo daba socotay saxiixan iyadoona ugu dambeyntii dhowr dalaba laga diiday laakiin chelsea ayaa haatan isku dayeysa inay ka afduubato montrigii kooxda kubadda cagta arsenal sida iminkanba wargeyska guardian uu sheegayo blues ayaana kalsooni ku qabta saxiixa ninka layihahdo montrigi kadib wadaalo fiican oo ay markaa la yeesheen kooxda kubadda cagta shakh duniski mutrigi ee dhowaan dhowr qish ka bixiyey sida uu u doorbidayo inuu arsenal ku biirayo isagoo bartiisa instagram-ka soo dhigay sawiro uu muujinayo inuu markaa kulmada koox kubadda cagta u daawanayo mar kale sana jirkan ayaa kusii socda tilmaamaha baraha bulshada ee uu ku muujinayo sida uu ganars u doonayo isagoo markaa la geriyey sawir oo ay markaa taageerayaasha arsenal kaga dalbanayaan shaq duniskii in loo soo fasaxo wiilkan arsenal ayaa doonay saxiixan weeryaanka gudaha bishan kuda january kadib dhaawaca uu helay ninka layihahda gabriel jesus laakiin chelsea ayaa dhinaceeda suuqan aad aadaeed ugu mashquulsaneed iyadoona durba dhowr saxiix ay soo qaateen sida ninka layihahdo badishale david trofofana iyo weliba ninka layihahdo andre santos marka waxaa leeyahay arsenal iyo weliba chelsea weli waxay isku haystaan ciyaaryahaankan laakiin caadiyan markii la eego kooxda kubadda cagta arsenal waxa ay markaasi dabcan ay haysataa oo ay dabcan aadaeed u jeceshahay in markaa ciyaaryahankan ay soo qaataan xataa ciyaaryahanka ayaa doonaya laakiin waynu arki doonaa koley haddii kooxda arsenal ku beeraya hamaadii chelsea laakiin hadda caadiya markii la eego chelsea ayaa laleeyaha way ka afduuban kareysaa kooxda kubadda cagta arsenal ciyaaryahankan dhan kaleetana hadii eegna chelsea ayaa lagu soo inay kula biirtay manchester united tartanka loogu jiro waryahanka brushi mujingaladbaq ninka layihahdo toram sida iminkanba lasoo warinayo dhan kaleetana arsenal ayaa ku dhawaaqday saxiixa ninka layihahdo victoria belofo oo ay kala soo wareegtay ayax ciyaaryahaankan qadka dhexe saddex iyo labaatan sano jirka ah ayaa sanadihii ugu dambeeyay fura u ahaa kooxda ayax netherland marka arsenal ayaa ku dhawaaqday saxiixan victoria laleeyahay marka dhan kaleta arsenal ayaa isha ku heysa inay si lama filaan ah ay ku dhaqaaqdo xidiga qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee westham ninkla declarice laakiin kooxda kubadda cagta westham ma dooneyso inay suuqan ay iibiyaan waxay doonayaan keliya xil ciyaaraha soo socda barcelona iyo weliba real madridna ayaa isha ku haya inay u dhaqaaqaan xidiga ee soo baxaya ee lagu magacaabo alberto molero sida baa wargeyska aas laga soo warinay dhanka kale haddaynu egno real madrid ayaa labo kulan la yeelatay kooxda adbil lebzig shan iyo tobankii maalmood ee ugu dambeeyey waxaana ay diyaar u tahay boqol labaatan milyan oo ay ku ibiso daafaca dhexe ee reer korweshiya ninka la yihaahdo aadku khatarta badan oo korweeshiyaanka ah oo kooxo badan markaas iyo doondoona ninka la yihahdo gavardiol weeyaan dhan kaleetana xusam our ayaa laga yaaba inuu ka ciyaaro horyaalka sereeda mid ka mid ah kooxaha sereeda iyo doondoonia natham forest southamptom ayaa diyaar u ah inay u dagaalamaan everton ninka la mason halgeed si ay markaa u xoojiyaan daafacooda mid ka mid ayaana qaadan karaya dhan kaleetna angel dimaria ayaa laga yaabaa inuu dib ugu laabto argentin si uu ugu biiro kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, rosario central danka kaleetana haddiinu eegna dihawi ayaa xaqiijiyey in kooxda kubadda cagta united ay si firfircooni ugu ciyaari doonto suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maadaama eh, iminkanba ninka layihahdo eh, shelfey uu dhaawac soo gaaray sidoo kale mad target markaa ay doonayaan xidiga kale inay soo qaataan où ça va aller. On grâce à gogo. Tous ensemble on fait le show. kaleetana haddii nu eegdana koxda kubadda cagta manchester united ayaa lagu soo warmaya inay heshiis la gaartay ee eh, kooxda reer sacuudi arabiya waxaana eh, ay ka doonayaan ninka la yidhaahdo fesent abubakar marka waxaa laleeyahy koxda kubadda cagta manchester united ayaa suuqa ugu jirta waryahaan dhexe oo cusub si uu markaa u bedelo ninka la yihahdo cristian ronaldo haddaba xidiga soddon iyo sodontwaa soddon todobasan jirka ronaldo ayaa ku biiray koox kubadda cagta al nasr bedelkiisa lama hayo marka waxaa laleeyahay abubakar oo hore ugu soo ciyaaray koox kubadda cagta borto iyo weliba kooxda kubadda cagta basiktas ayaa ku jira sideed bilood ee ugu dambeeyey ama heshiiskiisa al nasr markaa soddon san jirkan ayaa dhowaan kabtan u noqday xulka qaranka cameron koobka adduunka labadkalabaatanka waxaana uu gool xasuus leh uu ka dhaliyay kulanka xulkiisii ay garaacaan xulka wadanka brazil wararka marka waxa ay sheegayaan in iminkanba koox kubadda cagta manchester united ay heegan gelinayso inay marka ciyaarahaankan ay qaadan karayaan alnasar ayaana doonaysa inay iska dhinto xidigaha aanu dhalan ee dalka sacuudi arabia markaasi u diiwaangeliyaan ninka layihahdo christian ronaldo si laga soo xigtay wargeyska layihahdo cas man united ayaa heshiis la gaartay kooxda alnasar si ay qaabamaha ugu hesho xidiga suuqa january iminkanba saara ninka layihahdo vicent abubakar marka waxaa leeyahay vicent abubakar wuxuu ku beeri karaya kooxda kubadda cagta manchester united weeryahankan waa nin aad u khatar badan adagor wuxuu yidhi maxamed saalax iyo weliba aniga aniga ayaa wanaagsan oo maxamed saalax horyaal fiican ayuu jooga mooyaane africa hadii la dhaho waxaan ahay ayuu yidhi mid ka mid ah weeryahanada u khatarta badan kolley hadii uu imaado kooxda kubadda cagta manchester united waa la arki doona asagii iyo maxamed saalax tartan dhexmari doona dhanka kalena maamulka barcelona ayaa si weyn uga fikiraysa in fursadii eh, suuqa hagaaganba ay soo celiyaan ay soo qaataan xidigo muhiima ah waxay isha ku hayaan saxiixa daafaca kooxda kubadda cagta frankford ninka layirahdo ivan iminkanba way soo qaadan karayaan laakiin waxaa laleeyahay eh, kooxda kubadda cagta barcelona ayaa eh, dabcan lowland waxa ay kala kulmi doonaan kooxo waaweyn oo ka mid ah sida kooxda kubadda cagta yuventus kooxda kubadda cagta milan ama labada milanba marka daafacanayana doonayaan ee leeyahay si markaasi ay usoo qaataan iyadoona kooxda eh, lagu magacaa barcelona xaalad dhaqaala daro aad iyo aad ugu haysato marka waxay doonayaan in markaasi dabcan difaaci ay soo qaataan sidoo kale kooxda kubadda cagta barcelona diyaar u maaha lacag dhan siddeetan bilyan inay kusoo qaadato kooxda kubadda cagta eh, masity eh, ciyaaryahanka u ciyaara ninka layhahdo benadi silva dhan tan waxaa leeyahy cristiano ronaldo ayaa jimcihii la arkay isaga oo markaa kooxda cusub ee al nasar ee ka daawanayay sanduuqa ama qaybta v i b da laakiin waxa uu muuqday mid markaasi eh, dabcan asaga aad aad loo hadalhayay oo qaybtaasi uu fadhiyey al nasar ayaa awoodi weyday in ay diiwaangeliso ronaldo kulankiisii ugu horeeyey maadaama ay gaareen eh, dabcan xadka xidigaha waan u dhalan dalkaas sidaasi darteedna xataa ganaax marka uu ku suugaya laba kulan soo socda marka ronaldo ayaa dirba eh, dabcan waxaa laleeyahay waxa uu bilaabay caadadii xumeed ee eh, ka bilaabay kooxdiisa cusub isagoo markaa eh, tegay qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii ay kooxdiisii dhalisay labo iyo eber oo qeybta horeba ronaldo ayaa sugi doona inay kulankiisii ugu horeeyey uu ciyaaro kooxdiisa cusub ilaa toddobaadka dambe xilli ay kooxdiisi ku jirto kaalinta ee ugu horeeya horyaalka ay ka ciyaaraan sacuudi arabia waayaha saaxibayaal barnaamijka intan ayaa kusoo gabagabeynaya noole kulante